الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين الله سبحانه وتعالى waxaa ilaahay ku bilaabay suuraddan xuruftan muqaطacada ah la jarsaray amba la gaagaabiyey qaasin allahu aclamu bimuraadi tilka ay haadihi tani macnaha suuraddani tilka ay haadihi tani ambataasi taasi aayaatu اlqur'aani qur'aanka aayadihiisii weeye macnaha aayaatun waa aayado min alqur'aani qur'aanka ka a ah aayaatu alqur'aan qur'aanka aayadihiisi weeye wa kitaabin kitaab aayadihii weeye oo qur'aanka un weeye marka waa la tanfiiriyey al lama gelin halka qur'aanka isaga al la geliyey xabsigana waynu soo maray iyadoo qur'aanka la tanfiiriyey kitaabkana al la geliyey wa kitaabin kitaab aayadihii weeye kitaabkaasoo mubiin cad oo waadix ah oo wax madowa oo ku jira aanay jirin macnaha mubiinin ay bayinin waadixin hudan hanuun weeye amba hudan xaal u yahay kitaabkaas aadhe hudaa hanuun xaal u yahay qur hudan hanuun xaal u yahay qur-aankaasi wabusraa xaaluu yahay bishaaro lilmu'miniina kuwa muuminiinta a ah, bishaaro uu u yahay alladiina muuminiintaasoo yuqiimuuna ooga asalaa salaada ooga asalaata salaada ooga wa yu'tuuna bixiya azakaata sakadana bixiya walxaal sakada iyo salaadaba ooga hum ayagu bilaakhirati aakhirana hum ayagu waa ta'kiidu yuuqinuuna yaqiinsada marka bilaakhira yuuqinuuna bay ku xirmaysaa walxaal iyo hum ayagu yuuqinuun kuwa yaqiinsanaya ay yihiin amba kuwa yaqiinsan bilaakhira aakhiro min aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhira aakhira kuwa aan rumaynaynin bayannaa waxaanu u qurxinnay lahum kuwaasi acmaalahum camalladooda xunxun baanu u qurxinnay markay xaqii beeniyeen oo fa hum ayagu yacmahuun kuwa ku noqnoqda maan ka dhex bixin weeye acmaashooda xun oo fahum hum ayagu yacmahuun waa kuwo wareera amba asfooda markaa lunsanaantay lunsanaayeen baa ilaahay usii siyaabiyey markay aayaadka alla rumayn waayeen ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeye ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeye lahum waxaa waxaa u sugnaaday suuqu alcadaaba cadaabkiisa xun baa u sugnaaday ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa lahum waxay leeyihiin oo u sugnaaday suuqu alcadaab cadaabkiisa xun baa u sugnaaday wa hum ayagu fi alaakhira aakhiro dhexdeedana hum اlaksaruun kuwa ugu khasaaraha badan weye hum اlaksaruun waa kuwa ugu khasaaraha badan wa inaka adiga nebi muxammadow latulaqaa waxaa lagaa siiyaa amba lagaala kulmiyaa alqur'aana qur'aanka waxaa lagaa siiyaa min ladun xakiimin mid xakiim ah oo xikmad badan agtii baa lagaa siiyaa caliim oo cilmi badan maaragtay wa inaka adiga la latulaqaa waxaa lagaa siiyaa macnaha adna aad ka qaadataayo lagaala kulmiyaa alqur'aana qur'aankan waxaa lagaa siiyaa min ladun xakiimin ay min cindi xakiimin mid xakiima agtii baa laga siiyaa oon xikmad iyo xukunba u saaxiib ah xakiimkaasoo caliim cilmi badan udkur xus nebigow id waagii qaala uu yidhi muuse uu yidhi liahlihi deerkiisii uu ku yidhi macnaa xaaskiisii innii anigu aanastu waxaan arkaa naaraa dab baan arkaa oo ii muuqda habeennimo ayuu joogaa sa'aatiikum waxaan idiinka keeni doonaa inay fog tahay bidhaan buu ka arkay minhaa naartaa xaggeeda waxaan idiinka keeni doonaa bikhabar war baan idinka keeni doonaa goowar aynu ku sahaysanno oo anba tilmaan baynu ka heli doonaa aw amase aatiikum waxaan idinka keeni doonaa bishihaada dab baan idinka keeni doonaa qabasin mid la soo qaaday dab la soo qaaday baan idinka keeni doonaa qabasin qori dab leh ayaan idinka keeni doonaa lacallakum tafsaluun likay tafsaluu si aad u kulaashaan dab aad kulaashaan ayaan idinka keeni doonaa allah subxaanahu watacaala markuu muuse soo dhammaystay tobankii sannadood ee dee uu raacayey ee xididkii uu la joogay ilaahay baa inuu masar markuu u kicisinayay ayaa habeennimo isagoo maraya habeenku waa qabow ayay leeyihin mufasiriintu inuu qabow yahay de waxaa laga garanayaa waa kulaali doontaan buu leeyahay seeda kale bidhaan fog buu dadka ololkiisii ka arkay markaa inay habeennimo tahay ayaa la garanayaa saatiikum dadkuna uu ka dirsan yahay markaa waxaan isagu uu dab moodayaa maaha waa geed geriin ah oo sidiisa joog u ah markaasaa ilaahay nuur geliyay subxaana watacaala markaa geedka ayaa iftiinaya malaa'ig badanina ay hareerihiisa teestaa ibtir xusna alyow idwaagii qaala uu yidhi muusaa muuse uu ku yidhi liahlihi reerkiisii innii anigu aanastu waxaan arkay naaraa dad baan arkay sa'aatiikum siinku wuxuu kutusayaa bay leeyihin inay meeshu fog tahay ibdhaan buu ka arkayaa sa'aatiikum waxaan idinka keeni doonaa minhaa naartaa xaggeeda amba dabkaasi bikhabr war baan idinka keeni doonaa aw amase waxaan idinka keeni bishihaaba dab baan idinka keeni doonaa istimaya qabasin ka bedel bishihaabi qabasinna waa la akriyaa qabasin qori dable baan idinka keeni doonaa qori dable ayaan idinka keeni doonaa waa maqbuus oo marka qoriga caaradiisa dab la geliyo ayaa la yidhaahdaa qabaska lacalakum taftaluun si aad u kulaashaan likay tasfaluu si aad u kulaashaan oo aada ugu diirsataan baan idinka keeni doonaa markaa muuse dabkii buu soo gaadhay geedkiibaa buu isu taagay wa jaaniba duur ayuu isu taagay falammaa markii jaa'a uu u yimid muuse haa dabkii dabka ayaa mu'anaf allaga ah, alcarab haa naartii markuu u yimi dabkii markuu soo gaadhay nuudiya waa loo yeedhay man kumaa loo yeedhay muuse damiir baa meesha ku jira nuudiya waa loo dhawaaqay kuwa oo muuse ah oo maxaa la yidhi an buurika antan tafsiiriya laydhahda aba mufasira ey buurika waa la barakeeyey man duul baa la barakeeyey finnaari dabka dhexdiisa ku sugan midkuwa dabkan jooga ayaa la barakeeyey ila meeshu dab maaha waa nuure waman duul baa la barakeeyey xawlahaa hareeraheeda ku sugan tafsiirka aayadan fii suurati maryam ayaynu kusoo ishaaray inaan ilaahay jeedkan ku dhex jirin subxaanahu wa tacaala laakiin ciddan meesha joogtaa ah ay yihiin muuse iyo malaa'igtii ay tahay ilaahayna geedkan uu nuur geliyey masalatanna waxaad ogaanaysaan nuurku laba siyaabood buu u qaybsamaa mar dee ilaahay sifaadkiisa wuu noqday subxaanahu watacaala oo markaa waa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha marka nuurka ilaahay loo idaafeeyey masalan wa ashraqat alardu binuuri rabbihaa marka lagu leeyahay arladu way iftiintay nuurka rabbigeed baana ku iftiintay waa marka ilaahay qiyaamaha uu yimaado una yimaado kala saaridda amba lifasli ilqadaa way iftiimaysaa arladu way iftiimaysaa teeda kale waxaad ogaanaysaa cinda rabbika ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala ma arkaysaa ma araysay waa laa yanaamu walaa yanbaqii lahu an yanaam ma arkaysaa marka ilaahay dee xijaabuhu nuur ma arkaysaa marka amba agtiisaba habeenba ma ahaba mar kale waxaa jira mar nuurku uu yahay min baabi idaafati alkhalqi ilaa khaaliqi ilaa makhluuqihi masala masalu nuurihi kamiskaakin min aayati sifaat ma aha masalu nuurihi kamiskaakin wa min baabi idaafati alfaacili ilaa mafcuuli markaa nuurka ilaahay qalbiga mu'minka uu geliyey wey marka allah subxaanahu watacaala nuurku halkan uu yeelay maarkaysaa iyadoo dee lahu nuur uu yahay maarkaysaa nuurna alla leeyahy subxaanahu watacaala ayaa radi waxa uu yidhi anbuurika waa la barakeeyey man fi nnaari halkan ku sugan baa la barakeeyey dabkan dhexdiisa iyo waman duun xawlaha markaa efisiyo lama gelino cidda halka ku jirta allah subxaana watacaala halkuu kula hadlay muuse ha noqoto laakiin haddii la yidhaahdo makaankan muxadadka ah iyo geedkaan efis alla ku koobnaa qasirka far badan weeye shanqiidi raximah allahu tacaala tafsiirkiisa adwaa ulbayaanka aayaddan xagga hore suurati maryama ayuu si wanaagsan ugaga hadlay raximahullah markaa isaga ayaa adigu ansixi doonta waa ninka si fiican u taxqiisiyey aayaddan tafsiirkeeda waman xawlaha wa subxaana allaahi alle ayaa hufnaaday oo ka hufan xumaan oo dhan oo aanu ka hufaynaa allaha rabbi alcaalamiin caalamkan rabbigiisa ah markaas subxaana waa masjar hal iyo jeeraale oo waa in loo qadaro ficil ee macnaa ilaahay baanu ka nasahaynaa nasihidiisa saasoo kale weya rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa ah maxaa ilaahay yidhi markii muuse halkii yimi ilaan ilaahay baa la hadlaya yaa muusaa muusow innahu ina alamra waashaaniyo ana anigu allaahu baan ahay hadal ahaan baa ilaahay sidaa u yidhi allah alle ayaan ahay allaha alcasiiz cidina aanay ka adkaanin ee isana leh cadowgiisana ka arguta alxakiim ee aan qaldamin allahaasaan ahay ee waa alqi casaaka u saada tuuroo dhulka dhig wa alqi rij tuur casaaka u saada fa alqaa casaahu markaasuu u fiisii tuuray falammaa markii ra'aa uu arkay muuse haa ushii markuu arkay tahtazu xaal ay dhaqdhaqaaqayso galgalanayso sida nafka tahtazu xaal ay dhaqdhaqaaqayso ka'annahaa xaal aada moodana ay dhaqdhaqaaqayso jaannun nas fudud jaannun nas kale ay u dhaqaaqayso wallaa wuu cararay wallaa wuu cararay uu oo dhagarkeedii wallaa wuu isrogay mudbiraa xaala kownihi mudbiraa xaaluu yahay sii dhagarka jeedinaya walam yucaqib mana soo noqonin walam yucaqib ay walam yarjic mana soo noqon amba walam yucaqib ma eegin oo ma milixsanin yaa muuse marka way la soo celiye muuse muxuu baqay waxa la yidhaahdaa cabsida marka lagu leeyahy ilaahay ka baqo cabsidu waa kala laba mid waxaa la yidhahdaa midna waa cabsiyan cibaadada ah oo ilaahay subxaana watacaala inaad ka baqato oo wuxuu ku fare adla timaado wuxuu ka arga inaad ka tagto midna waxaa la yidhaahdaa waa baqaha dabeeciga ah baa la yidhaahdaa cabsida dabeeciga ah markaa baqaha dabeeciga ah waxa weeye ushaadu hadday mas kugu noqoto waa iska carari haddii aqalka mas kuu soo gala fiicanmaysa ilaa waa lasmeeraya hir baa dhacaysa legi mayno marka waxa la yidhahdaa waa baqaha dabiiciga ah oo wax qofku ku abuuray marka baqii dabiiciga ahaabuu baqday yaa muusaa muusow laa takaf ha baqan baa ilaahay laa aniga laa yakaafu ladaya agtayda almursaluuna kuwa la diraa kuma baqaano almursaluun laa yakaafu kuma baqaan ladaya agtayda almursaluun ilaa laakin istisnaa munqaطc ka dhig ilaa laakin man qofka dalama dulmi fala ee xumaan sameeya humma dabadeed badala ku bedela xumaantii xusnaa wanaag ku bedela bacda suu-in xumaantii dabadeed wanaag ku bedela fa inii anigu kafuurkii u dembi dhaafi baan ahay raxiim kafuurkii dembi dhaafid badan baan ahay raxiim oo naxariis badan marka isbinu waa munqadic iyo maca daalika bishaaro weyn ayaa ugu sugan aayadan bashar cid walba ilaa laakine man dalama qofka dulmi fala uma bedela ku bedela xusnan wanaag bacda suu-in xumaantii dabadeed فإني anigu afuur allah dembi dhaafista badan baanahay allaa yidhi raxim wa adkun jeli yadaka gacantaadana jeli fii jaybika kilinsiladaada jeli halkaa gasho weye fii jaybika jeli an halkaa qoorka kamiiska ka furan yahay jeli takhruj way soo bixiyeen takhruj waa jawaabta amarka takhruj way soo bixiyeen gacanta baydaa'a xaalay tahay bay soo bixiyeen iyadoo min hayri in xumaan kayrkeed xaal ay ku sugan tahay xumaan la la'aan iyadoo cadbay soo bixiye min hayri suu'in xumaan la-aan bay soo bixiye faras maaha oo hankacadi xanuun kalena kuma dhicin maarkaysa fii tisci aayaatin ay fii jumlati tisci aayaatin ama min tisci aayaatin aayado sagaala xaal ay ka mid tahay bay soo bixiye fii tisci aayaatin ay min tisci aayaatin xaalay tahay amba maca tisci aayaatin xaalay tahay amba fii jumlati tisci aayaatin aayado sagaala mid ka mida ayadaaba isabixi waana lagu diridaa ilaahay subxaana wa tacaala waana lagu dirila waa lagu diri doonaa mabcuus baa tahay xaggee ilaa fircawn ilaadana ku tacalluqasa shaygaa qadaran waa lagu diri doonaa ilaa fircawna baa lagu diri iyo wa qowmihi qowmkiisa inahum fircawn iyo qowmkiisu kaanuu waxay ahaadeen qowma duun faasiqiina baxay falamaa markii jaa'at ay u timi marka wuu tegey muuse soo dhaqaaq masar baa u falamaa jaa'at markay u timi hum fircawn iyo qowmkiisa aayaadka aayaadkayagu markay u yimaadeen mubsiratan xaalay tahay kii wax arkaysa waa ism faacil macnihiisuna waa ism mafcuul weeye mubsiratan xaalay tahay mid la arkayo iyadaa wax arkaysa qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kani sihrun weeye mubiinun cad wajaxaduu way dafireen bihaa sila weeye baadaasi wajaxaduuhaa way diideen amba wajaxaduu way dafireen bihaa walxaal bay dafireen istaytanat ay xaqiiqsatay amba ay yiqiinsatay haa aayadahaasi anfusuhum lafahoodu ay xaqiiqsadeen dulmaa dulmi daraaddii bay u diideen iyo wa culuwa kibir daraadii isa saraysiin daraadee dabeed waan rogay oo waan daadiyeyba allah yidhi ee fandur bal eeg kayfa kaana siday noqotay caaqibata lmufsidiin kuwa mufsidiinta a ah cidhigtooda wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay daawuuda waxaanu siinay iyo wa sulaymaana way isdhaleen daawud baa aabbaha ah cilmaa baanu siinay wa qaalaa waxay yidhaahdeen alxamdu ammaan lilaahi ilaahay baa ammaan iskale baydaa alxamdu ammaan lilaahi alla ayaa iskale alladii allaha ka sifay fadalanaa naga fadilay calaa kasiirin in badan naga fadilay intaa badanoo min cibaadihi addoommadiisa ka mida addoommadiisa almu'miniin mu'miniinta ah kuwa kalena hadalkooda badda wawarisa dhaxlay sulaymaanu sulaymaan wuxuu dhaxlay daawuuda aabbihii buu dhaxlay daa'uud haadihi alwiraasa wiraasadani maxay tahay mamaalba laa waa alcilmu cilmu unbuu ka dhaxlay weeye oo warisa wuxuu dhaxlay sulaymaanu daawuuda buu dhaxlay wa qaala wuxuu yidhi sulaymaan yaa ayuha annaasu dado yaa ayuhaa taagan annaasu dadka ahaw amba dadka ahi cullimnaa waxaa nala baray mandiqa ayri shimbiraha hadalkooda mandiqa ayr shimbiraha hadalkooda ayaana la baray oo waanu naqaanaa waxay ku hadlayaan waa wax kastoo duula aayr xataa qurantagii baanaan kalahayd hadalkeedu maqlaya wa uutiinaa waxaana la siiyey min kulli shayin shay waloonu u baahanana waxbaana laga siiyey ina kaasina fadligaasina lahuwa isagunbaa alfadlu fadli ah almubiinu cad kaasaa fadli weyn ah waxushira waxaa loo kulmiyey lisulaymaan sulaymaan waxaa loo kulmiyey junuudu ciidamadiisii baa loo jamciyey min aljun jinka xaal ay ka mid yihiin iyo walinsi insiga xaal ay ka mid yihiin wasayd iyo shimbiraha duulaanba waxa duula ayaa loo jamciyey oo fa hum ayagu yuuzacuun waa laysu joojiyaa way kala dheeraynayaan qaar way duulayaan qaar dee fardataan iyo balaayoy sinbay saaran yihiin baalalle saancad markaa waa laysu jeejiyaa oo hum ayagu yuusacuun waa laysu celceliyaa si aana u kala toosmin ayaa laysu jeejinaya yuusacuunka ayo way socdaan iyagoo laysu jeejinayay soo marayaan dooxadan qur-aantada deganayd xataa danaysigaa iyadiiy xataa idaa atow hadday mareen amba ay ku yimaadeen xataa idaa atow hadday ku yimaadeen calaa waadi nam quraantada fogeedii amba dooxadeedii wasamacod calaa raadi namle hadday ku yimaadeen qaalat waxay tidhi namlatun waa mufrakan xabad quraanti iyo waxay tidhi iyagoo kuwoodii kale iyadoo la hadlaysa yaa ayuha annamlu quraantooy udkuluu gala masaakinakum guryihinna gala hoyda colweynaa soo socda udkuluu gala masaakinakum guryihinna gala laa yaxdimannakum yaanu idinka jebinno waa qur-aanka quxba odhanaysaa laa yaxdimannakum yaanu idinka jebinno sulaymaanu sulaymaan iyo wa junuuduhu ciidamadiisa walxaal yaana idinka jebin laa yashcuruuna aanay ogsoonayn inay idin jiirayaan hum iyoinsudankusu hagaagi mawatin iyo insi iyo shimbiro qoluxuu suuro eg waxaaskukusu hagaagi maxaad u maran lahay jinkii insigii haadkii marka isaguu maqlay wahum laa yashcuruun walxaal hum ayagu laa yashcuruuna aanay ogsoonayn fatabasama waa uu dhoolla caddeeyey u ilka caddeeyey daaxikaa xaala kownihi daaxikaa xaalu yahay kii ku qoslaaya min qawlihaa way hadashay markaas min qawlihaa hadalkeedu isagu u qoslaaya ayuu ku faqaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow awzicnii ilaahayow iwaafaki awzicnii ilaahayow iwaafaki an ashkura inaan ku shukriyo amba igu ilhaami an ashkura inaan ku shukriyo nicmataka nicmadaada inaan ku shukriyo allatii nicmada ancamta aad igu nicmayso calaya aniga wa calaa waalidaya labadayda waalidna aad ugu nicmaysay waxaad ka faa'idaysay mahooyadin inaad islimo tahay wa calaa waalidaya labadayda waalidna aad ugu nicmaysay wa an acmala inaan sameeyana ilaahay oo waafaqi saalixa camal wanaagsan saalixaasoo tardaahu aad raalli ka tahay raalli aad ka tahay laba shaarti unba camalkaasoo waa inuu kitaabka ilaahay waafaqsan yahay yasnaha rasuulka shardiga labaadna waa in ilaahay daraaddii loola la axad kale oo tacriif kale siin karaa ma jiro wa adkilnii igeli rabyow biraxmatika raxmadaada sababteeda igu geli fii cibaadika addoommadaada dhexdooda assaalixiina wanaagsan amba waa kulli jeli biraxmatika ijeli fii cibaadika asaalixiin ay maca cibaadika asaalixiin addoommadaada wanaagsan macooda ilaahay u raaciye sidaas markaa dee waa nin boqora ciidamadiisuu dhex gelaya mararka qaarkood qolo walba wuu tirneeraya wuxuu bilaabay markaa inuu kormeero shimbirihii wixii afay oo wax ah kastoo duula watafakada ah. wuxuu baarbaaday amba u kuur galay addayra baallaydii wixii duulayay buu dhex galay watafakada wuxuu dhex kale u baarbaaray addayra shimbirihii amba wixii duulaayey faqaala wuxuu yidhi maa maxaybaa liya aniga ii sugnaaday laa araa xaal aanan xaal aanan arkaynin maxaa ii sugnaaday alilhudhuda guuguunihii am kaana bale akaana ma wuxuu ahaaday min alghaa'ibiina kuwa maqan mid ka ah. mida waa askari gooyey isagoo la ciqaabaya sidii wuu gooyey amar la'aan buu baxsaday watasafada wuxuu daybayey amba uu dhex galay saaray xaalkooda abayra faqaala wuxuu ihi maalii maxaa ii sugnaaday laa araa xaal arkay arkaynin alhudhuda am kaana balaa kaana ma wuxuu ahaaday min alghaayibiin low wallaahi la ucadibanna waan cadaabi oo waan cadaabi hu'sa cadaabaadan cadaabi shadiida cadaab mufasiriinta qaar baa le wallahu aclame baalashaan ka rixiyo cadaadan ligidin leey wallahu aclam anugu ma garan ow amase la adbaxanna waan gowrici oo waan gowrici hu'sa ow amase layaatiyannii wuxuu ii keeniyou iila iman bisuldaanin xuso daliil mubiinin cad arrin bisuldaanin gar uu iila iman mubiinin cad wuxuu ku maqan yahay intaasuun baa dhicisay iska maqanya midkan faham buu sameeyey faham buu galay ayb famakasa wuxuu maqnaaday xudinkii famakasa wuxuu maqnaaday amba uu nagaaday hayra baciidin xilli yar ay zamana hayra baciidin muddo gaaban hayra baciidin muddo aan dheerayn ayuu maqnaaday faqaala wuxuu yidhi isagaaba u faanaya muuse sulaymaan faqaala wuxuu yidhi akhadadtu waxaan koobay oon soo ogaaday bimaa waxbaan soo ogaaday lam tuxib aanad ogaanin sulaymaanow bihi isala war waxaanaba adigu arag baadan soo ogaaday yaji'tuka waxaan kuula imi min saba'in reer saba xaggooda waxaan kaagala imi binaba'in war yaqiin sugan oo dhab ah wardan sidaa sahan buu galay ninkani ilajunuudu buu ka mid ahaa sahan buu tegey inii anigu wajadtu waxaan helay buu yidhi imra'atan haweenay baan la kulmay tamlikuhum ayaga boqorad u ah tamlikuhum ayaga maaragtay mulsiday oo boqoradooda ah oo imra'adaasoo wa uutiyat la siiyey min kulli shay shay kastoo boqortooyadu ay u baahato wax laga siiyey ay bacda kulli shay min kulli shay shay walba wax laga siiyey walahaa suga qalkeediina wuu galay muutanba daaqad buu ka eegay walahaa waxay leedahay carshun sariir bay leedahay cadiim dhinaca kale malaa ka noqon faham buu naagta wajadtuha waan helay buu waan la tilmay wajadtuhaa waan la tilmaytaa iyo wa qowmaha qoomkoodiiba waxaan iyada iyo qoomkeediiba waxaan arkay yasjuduun ayagoo u sujuudaya lishamsi qoraxda min duuni illahi alla sukay xataa sujuuduhu wuxuu diidan yahay alcibaadatu ilaa kayr oo hudisiyo bale waa jaaci duulkuba qoraxduu caabudaya min duuni illaahi kulli haye waxaa kaloo hudubku og yahay in shaydaanku wax lumiya wasayana wuxuu u qurxiyey wasayana wuxuu u qurxiyey lahum ayaga ashaydaanu shaydaanku wuxuu u qurxiyey acmaalahum buu u qurxiyey oo fasadahum wuxuu ka teediyey can isabiili dariiqi xaqahaa buu ka teediyey oo fahum ayagu laa yahtaduuna ku hanuuni maayaan halka alla qiradan innaga inoo taalla alaa qira laafiyaa jirtee kasaa marka alla haddii la yidhaahdo waa ii waxaa lagu nasbiyey mafcuul lahu weeyaane antiba meesha laamka ku idqaamsanna adiigu wasayana wuxuu u qurxiyey lahum shayطaan baa camalkoodii xumaa u qurxiyey muxuu ku qurxiyey anlaa yasjuduu ay lianlaa yasjuduu si aanay ugu sujuudin ilah ama waxaad tidhaahdaa fasadahum wuxuu ka teediye can sabiili anlaa yasjuduu ay lianlaa yasjuduu amba acmaalahum ka bedel anlaa yasjuduu waxaad tidhaahdaa wasayana wuxuu u qurxiyey lahum ayaga wuxuu u qurxiyaa ashayطaanu anlaa yasjuduu inaanay isjujuudin saddexdaa tartiibasa anlaa yasjuduu ay cadama sujuudihim anlaa yasjuduu inaanay isjujuudin buu u qurxiyey lilaahi alle alladii allaha yukhriju ka soo saara alkhab'a waxa lagu qariyey alkhab'a waxa ku qarsoon fi samaawaati ka soo saara iyo waalardi roob iyo geedaba oo wayaclamu ogsoon maa tukfuuna waxaad qarinaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujinaysaanba allaahu alla laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa alla mooyaan rabb alcarshi carshiga rabbigiisa weeye alcadiimiyen aa midaan maaragtay la keeni karin sulaymaan qaala tacaala xaakin can sulaymaan qaala wuxuu ihi sulaymaan fananduru waanu oogi doonaa qof fananduru waanu oogi waanu hubsan asadaqta run sheegtayaa hudhudow aw tuuguulayahow amkunta ahaataya min alkaadibiina kuwa beenaalayaasha mid ka mid ah waanu eegi doonaa bal nin yow arrintaadan farriin baa u qaadayaa warqad idhab lafad idhab qaad bikitaabii warqadaydan qaad idhab lafad bikitaabii warqadaydan haadaa kan ah qaad oo fa alqih tuur kitaabkan ilayhim ayaga u tuur uma markaad u tuurta dabadeed tawalla ay tanaxa ka fogow canhum ayagaa waxoogaa ka durug uma dabadeed tawalla ka durug canhum xaggooda oo fandur eeg maadaa yarjicuuna bal waxay soo celiyaan maadaa yarjicuun waxay soo celiyaan bal eeg kitaabkii buu qaaday markaa warqadii sabax ayuu geenaya isaguna shaam buu joogaade xaggaasuu nabiyulaahi muuse ku maqan yahi oo sulaymaan baan odhan lahaa shaam buu taagay qaalat waxay tidhi markaa boqoraddii warqaddii bay heshay kunkuun buu u gaadsiiyey yaa ayuha almala'u yaa ayuha almala'u war kuwiinan madaxda ahaw inii aniga ulqiya waxaa loo keenay ilaya aniga waxaa lagii soo tuuray inii aniga ulqiya ilaya waxaa laysoo gaadhsiiyey amba lagii soo jiday kitaaba kitaab baa lagu keenay warqad warqadaasoo kariimin kariimun wanaagsan kariimin wanaagsan inahu kitaabkani qoraalkani waa qoraalke inahu qoraalkani min sulaymaana sulaymaan buu ka yimi min oo qoran baad tidhaahdaa amba min sulaymaana buu ka yimi wa inahu waxaa ku qoranina madmuunka ku ah inahu waxaa ku foganina bismi illaahi araxmaan araxiim weye bismi illaah alla magiciisa ayaan kaalmaysanaya alraxmaani ee raxmadda badan alraxiim sida gaarkaanaa gomaysagi naxariista waxaa kaloo ku qoran anlaa tacluu ey laa tacluu ha iska sarraysiinina calaya kortayda haddaan sulaymaan ha igu fallaagoodina waatuunii ii keena waatuunii ii kaalaya muslimiin idinka oo muslimiina ii kaalaya amarkaada siiyo ficilka usuubeyda ahwa islaam qaalat waxay tidhi yaa ayuha almala'u waar kuwiinan madaxdaahow aftuunii bal iiga fatooda i cadeeya fii amri ara amarkaygan iiga fatwooda fatwo iga siiya i cadeeya isaaga wax la caddayn aftuunii ii caddeeya igala taliya fii amri arrinkaygan maa kuntum maan ahaan tirin maa kuntum maan ahayn qaadica kii iska goosata amraa arrintay iskamaan goosan tirine xataa tashhaduun ilaa aad ii timaadaan xataa tashhaduuni manaa ilaa aad ii timaadaan arrinta iskamaan goosan tirine war taliya waa layna hayaaye qaaluu waxay idhaahdeen naxnu anagu sadaqan midhabanaa la xukumaysay naxnu anagu uluu quwa awood kuwa ilaah baanu nahay uluu quwa awood kuwa ilaah baanu nahay wawa uluu ba'sin dagaal kuwa yaqaana baanu dagaal u saaxiiba dagaal wa uluu ba'sin ba'si dagaal kuwa u saaxiiba baanu nahay dagaalkaasoo shadiid adag oo aan la dhaafi karin waalamru arrinkuna ilayki adiga ayuu ku ahaaday waalamru arrinkuna ilayki adiga ayuu ku ahaaday ee fandurii eeg maadaa ta'muriin waxaad amraysa adu maadaa ta'muriin waxaad faraysa dadka adigaa siyaar u leh lan yuflixa qowmunkii baa usaalama og sabaya marka naagtani inay caqli badnayd bal eeg ilaahay qabtaa qaalat waxay tihi ina almuluk war nimanka boqorada ihi idaa dakaluu hadday galaan rabsadaan bay u jeedaa qariya magaalo hadday galaan afsaduu way fakahaadiyaan xaa magaaladaasi wajacaluu waxay ka dhigaan aciyata ahliha ehelkeeda kuwii ugu sharafka badnaa oo madaxda oo kale ixtisaabtii aciyata ahliha qaryadaa ehelkeeda kuwii ugu cisiga badnaana adilla wax liita adilla kuwa liitabay ka dhigaan wakadalika sidaa boqoradu ay sameeyaan ayuunba yafcaluuna kuwan warqadda soo dirayna ay samayn doonaan wakadaalika yafcaluun alfa goorigoor tahay waa taliya markaa way baaraysaa ninkan wuxuu jeedo waa naag khatar badan wa innii anigu mursilatun sii u diri baan ahay ilayhim ayaga waxaan u diri bihadiya hadiyo baan u diri doonaa oo fanaadiratun sii eegi baan ahay fanaadiratu kii eegi baan ahay bimaa yarjicu maxay la soo waxay la noqon doonaan amba maxay la soo noqon doonaan almursaluun bimaa waxa yarjicu ay lasoo noqon doonaan almursaluuna kuwaan diray ninkani markaa haddii adduunyo doonayana kaway iska celima si fugan u qaban haddii kalna waka hadiyadii bay keentay wa ummi caadatu rusul walambiyaana waxay ahayd inaan erjada la dirin iyo qofka mabcuudka lasoo diro lama diri jirin weliba waxay ku jiraan alafat lmuxarama lama jiro qofka ergada ah muslim iyo gaalku doonaya ha noqdo lama jiro farinta waa naga dhegeysta la qaado falamaa markii jaaa uu u yimid kii ergada ahaa faacilka ayaa ku jira waa ergeygii falamaa jaaa markii u yimid kii ergada ahaa hadiyo degsiday sulaymaana sulaymaan markuu u yimi qaala wuxuu yidhi sulaymaan atimidduunan ma waxaad ii kordhinaysaan ood ii siyaadinaysaan ma waxaad i siinaysaan bimaalin ma maal baad i siinaysaan famaa aataaniya allaahu alla kuu i siiyey ayaa khayrun ka khayr badan ayaa ka khayr badan mimaa midka aataakum uu idi siiyey bal eh antum wax kale ma jiraane antum ididal ee wax kale ma jiraane antum idinku bihadiyatikum hadiyadiinnan aad sitaan ayaa tafraxuuna ku faraxsan tihiin tanaaba idinka qiimo idin lale irjic noqo kuwika soo diray ku noqo irjic noqo ilayhim ku noqo fawallaahi baan ku dhaartaye lana'tiyannahum waxaanu ula iman doonnaa ayaanu ula iman doonnaa bijunuud ciidamo ciidamadaasoo laa qibala awoodi lahum kuwaas ka timi aanay ugu sugnaanin bihaatimiinkaasi falana'tiyanna waxaanu ula iman doonnaa hum ayaga bijunuud ciidamo ciidamadaasoo laa qibala awoodi lahum kuwaas ka timi aanay awoodi ugu sugnaanin bihaatimiinkaas ciidamo aanay iska celi karin jilweysibarag ayaan kusoo soo doona walanukhrijanna waanu wallaahi lanukrijanna waanu ka saarino waanu ka saari hum ayaga minhaa qaryada ay degan yihiin adilla waa waxay sheegaysay adilla xaalay min kullisa walxaal baanu ka saari doonaa hum ayagu saawiruun kuwa dullaysan ay yihiin ayaanu barakicin doonaa wey halkiisiibaa u iska fadhiga kunuudiisiibaa halkan fadhigo jilweysiba leh qaala wuxuu yidhi marka yaa ayuha almalow wa kuwinan madaxda aho ayukum jiinneedaan ya'tiinii ii keeni doona bicarshihaa sariirteedii kumaayuu keenaya qablaa an ya'tuunii intaanay ii imanin muslimiin ayagoo hoggaansan kumaayuu keenaya hadda kasoo soo horraysiinaya sariirta ku seexana laga soo horraysiiye ayaasoo hoseexa daxgacmeedbay barata halkaasaa la fadhiya iminka yaa keenaya qaala wuxuu yidhi ufwiikum mid xeelad badan xafula rajulu idaa idaa waxaa la yidhahdaa marka uu yahay duuda wa wamakin qaala wuxuu yidhi ifriij mid maaragtay makri badan oo xeelad badan oo min aljinni jinka ka mida magaciisa maxaa kaa galay waxbay kusoo soo sheegaan laguguma addoonsan ana aniga ayaa aatiika kuu keeni amba ana anigu aatiika kii kuula iman baanahay xaaladdanoo kale ismiga faacil iyo ficilka mudaarica iskala ana aniga aatiika kii kuula iman baan ahay bihi amba ana aniga aatiika waan kuu keeni bihi isaga qabla an yartadda intaanu soo noqonin qabla an taquuma intaanu ka kicin min maqaamika halkan aad fadhido min maqaamika maqaamkaadan aad taagan tahay intaana ka kicin baan keenaya waa xasuuskii maarata maamulkii halku fadhiyo wey intaan halkaagan ka sicin lafo taagan ayaan halkan keenaya wa anigu calayhi ay calaa xamlihi midkaas qadar wa anigu calayhi calaa xamlihi carshigaa soo qaadidiisana laqawiyun jiicawinkoadaanay awood u leh amiinin ee weliba la aaminayo shayna ka soo saari maayo ila jawharo iyo dahab iyo dalaayaa ku jira qawi aaminaan aho sidiisaanu keenaya mana soo farataysanayo wax bala taa ku samayn ma qancin markaa sulaymaan maxaa keenay maanta in intaa hogan joogo qaala wuxuu yidhi alladii kii cindahu isaga agtiisa uu ku sugnaa cilmun cilmi uu ku sugnaa oo min alkitaabi kamid haddaba keliyaakin culimada qaar waxay leeyihin waa nin wuxu qori jiray nabiyullaahi maaragtay sulaymaan baa la yidhaahdaa oasis la oran jiray culimada qaarkood waxay leeyihiin waa min dahbi markaa kan laftiisu waa nabiyulaahi sulaymaan laftiisu ba weyi isagoo laftiisu waa tasaruray oo intii inta waa ku jeedaya waalcilmu cinda allah labada qolba way qaala wuxuu yidhi alladii kii cindahum isaga agtiisa ku sugnaa cilmu alkitaab ana aniga ayaa kuu jeedi bihisaa amba tii kuula iman baadihi qabla an yartadda intaanu ku soo noqonin ilayka adiga darfuka isha baalkeeda darfuk saa soo noqosha iyo durxi qabla an yartada intaan kusoo noqon dhig barka markiiba qad ku yaalaada intahankuba waa kan carshusariikuba waa kan falamaa barkii ra'aa wuu arkay sulaymaan hu carshigii mustaqiraa xaal ku sugan cindahu isaga agtiisa qaala wuxuu ihi haadaa kani min fadli rabbii in isagu keenadii culimmadu deliishanayaan haadaa kani min fadli rabbii rabbiga fadligiisa ayuu ka mid yahay waxay u dheereemi naftiisa yahay fadliga rabbigaynu ka yahay ilaahay baana igu tafadlooysiiyey muxuu ii siiyey liyabluwanii si uu iigu imtixaamo liyabluwanii si uu iigu imtixaamo aashkur bal inaan ilaahay ugu shukriyo nicmadan am akfur iyo bal inaanam akfur iyo inaan bakuro si ilaahay baryeego waman shakara qofka ku mahadnaqa ilaahay nimcadiisa fainamaa yashkuru qofkaasu wuxuu u mahad celiyo un linafsihi manaa faaiidada shukriga seeki soo noqonaysa waman kafara qofka dakiro nicmada alle faina rabbii rabbigaygu haniyan allaha haniga a weeye ee maaragtay khalqigiisa ka kaaftoomay kaarihin waana allaha wanaagsan subxaana watacaala kariimka jaabra badan qaala wuxuu yihi marka cabsigiibaa yaallo weligeed iyo colkeedu daway soo guurayaanoo mudday soo soconaya xaggay ka imanayaan dhulkog iyo xaggaas iyo yoman bay ka iman qaala wuxuu yidhi nafkiruu dooriya nafkiruu u bedela lahaa ayadaas itaqayira carshaha waxaas waa nakira sooma maqal nafkiruu bedela lahaa ayada u bedela carshahaa carshigeedii wax ka bedbedela sidaadaasiya qaabkuu ratibnaa iyo qaabkuu samaysnaa nandur waynu eegiye aan eegna eh nandur aan eegna eh ajahatadii bal inay garato carshigeedii koristeedii inay garato an takuuna inay ahaato min aladiina kuwii mid ka mida laa yahtaduun an takuunu inay ahaato min aladiina kuwii mid ka mida inay ahaato laa yahtaduun aan waxba garanayn walcabsi caqligeydaynu eegeynaaye waxoogaa sariirtii tanshiirka sameey falamaa jaa'at markay timi qiila waxaa lagu yidhi balbiisa ahaatadaa makaasoo kale ayuu ahaa carshuki sariirtaadi waa sariirta boqorkii carshuki carshiga makanoo kale ayuu ahaa naagtu waa naag khatar badan waxbaa laga bedelay waa isagii qaalat waxay tidhi kaannahu waxaabad moodaa kan kuwa carshigaydii kaannahu waxaabad moodaa kan kuwa carshigaydi sariirteydii baabad moodaa marka nabilah sulaim wuxuu uhi wa uutiinaa waxaana la siiyey sulaymaanka dhexdaaka hadalkaas arinteeda alcilma cilmi ayaa nala siiyey min qablihaa iyada hortee wa kunnaa waxaanu ahay muslimiin ayaanu ahayn baa ilaahay subxaana wa tacaala wasadda waxaa ka foogiyey haa ayada waxaa ilaahay inay caabudo amba ay islaamto ka feegiyey maa kaa ka dhig maa kiibaa ka feegiyey kaanat ay ahayd tacbudu kii caabuda min duuni illaahi ilaahay sakadu waxay caabudi jirtay ayaa cibaadada alleh ayada ka hortoogsaday weeye ay wasadda waxaa ka hortoogsaday haa ayada min cibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa maa waxbaa ka hor toogsaday kaanat ahayd tacbudu fii caabuda min duuni ama wasadda wuu ka hor toogsaday sulaymaan haa ayada wuxuu ka hor toogsaday oo u diiday maa mafcuulkadhig markaa maa buu u diiday kaanat ay ahayd tacbudu fii caabuda min duuni ilahay qadka caabud buu u diiday inahaa islaamkani kaanat waxay ahayd min qowmin qowm ayay ka mid ahayd kaafiriina kufiyey markaa guri la yaab leh ayaa dhisan oo sagxaddiisa aada la yaabayso sagxadda guriga wuxuu ku sameeyey marmarka ka dhigay quraarado xardan madaha hoosta quraaradahana waxaad moodaysaa inuu wegiyo biyo ay qulqulayaan farsamadii casiiga ah, laakiin way sugan simaradiisa kamid yihiin ma og mujibkiimaantiis bu ahaa waxaa la yidhi lahaa ayadii waxaa lagu yidhi idkulii gal asarxa gurigan gal sarkan fooqan gal asarxa finadan gal way soo gashay markaasa daxala falammaa ra'at markay aragtay hu guriga sabxadiisii oo quraarado ay ku ku sugan yihiin hoosana biyo waxay moodaa marayaan xasibat waxay u malaysay ku guriga sarxadiisii lujja gadweyn lujja nool nool bay u malaysay gadweyn bay u malaysay wakashafat waxay sayday can saaqayhaa labadoodii kor culimada qaar baa markay ka hadlayaan ninkuu markuu gudoonka yahay ay waxay leeyihiin saawihii gurigan loo dhiseeyaabay ahayd bar inuu arko markaa fakasafat can saaqayha oo caadatu ah. nikaax wakasafat waa ku arrinkartaa kutubta fuqahaada bacd culamaa markay ka hadlayaan ninka haweenaydiisa inuu doono falyandur maa yadcu ilaa nikaaxihaa buu rasuulku leeyay alah salatu falyandur maa yadcu ilaa nikaaxihaa waxaa haweenayda guurkeeda ugu yeeri karaa isaga waa inuu eego oo uu ka niicsado wakasafar anfaafay markaa waxay fayday labadeedii kufr maarkaysa qaala wuxuu yidhi markaa muuse ciise labadan jida warkaysaa qaala wuxuu yihi innahu kan addiyaha u malaysay sarxun waa quriga sadxadiisii sarxigaasoo mumarad lagu xarbay amba lagu sunay amba lagu marmareeyey marmarka wey mumarad marmar looga dhigay amba lagu simay min qawaariira quraarado qaalat markaa waxay tihi markay waxaan la yaabsanaanaysa rabbi rabbiga inii dalamtu waxaan dulmiyey naftii baan dulmiyey wa aslamtu waan hogaansamay maca sulaymaana lilaahi baan u hogaansamay rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa ahaa mutaabacata lidiini sulaymaan fii cibaadati illaahi waxdah gurigaas wuu dhisay asarna waxa la yidhahda guriga dheer baa la yidhahdaa maog inaad moogtaan wax way waa walaqad arsalna wallahi laqad arsalnaa ah waxaanu diray ilaa samuuda ah waxaanu u diray akhaahu walaalkood baanu u diray saalixa ah an icbudu allaha alla caabuda qaala wuxuu hi an icbudu allah anla caabuda faidaa hum isla markiibu sidaa koodiba fariiqaan waaba laba qolo ayay kala noqdeen yakhtasimuun oo doodayo isaysta qaar la rumaysan iyo qaar kufriyey qaala wuxu uhi yaa qowmi qoomtayow lima maxaad tastacjiluuna aad u degdegsanaysaan bisayi'a war xumaanta maxaad ku falaysaan cadaabka qabla alxasana abaalmarinta horteed oo wanaagga qabla alxasana abaalmarinta horteed maxaad ku falaysaan lowlaa tastakfiruuna allaha halla waa taxbiidiya wuxuu ku tirtirtooya inay ilaahay dambi dhaaf weydiistaan tastakfiruuna allah hanlaa tastakfiruuna allah alle maa dembi dhaaf weydiisataan maad ku falaysan cadaab lacallakum turxamuun si waa laydinku naxariisto qaaluu waxay idhaahdeen idayarna waanu baashaysannay bika adiga ayaanu ku saraysanay shar baaso abaar iyo balaayaanu ka bixi wey wa biman duunna waanu baashaysannay oonu sharaysannay macaka adiga kula jira kuwa maaragtay waanu baashaysannay qaala wuxuu yidhi daa'irukum nasiibkiinnu waxaa alla idiin qadaray cinda allah alla agtiisa ayuunbu ku sugan qof walba waxa u qadaran ilaahay agtiisuunbu ku sugan yahay cuyina markaysaa dee qof kale sharku ma noqon karo bal antum idinku qowmun buun baa tihiin tuftanuun la imtixaami doono amba la ciqaabi doono tuftanuun la imtixaami doono addaaca iyo macsuuda ayaa lagu imtixaamaya amba waa laydi fitnaynayaayee iyadoo laydiin nicmeeyey ayaad kulli go'aysaan nicmayntaa ilaahay igu nicmeeyey ma arkaysa sagaal kun oo shaydaan ayaa toogay magaaladaa saalix amba qoolkiisa ku dhex noolaa laakiin waa ninay ku dhicilaa yihiinoo waxa uu ka soo jeedaa feer aan la beegsan karin wa kaana waxa ahaa fi lmadiina magaaladana waxaa ku sugnaa tiscatu rahabin kooxo sagaala tiscatu rahabin kooxo sagaala ayaa ku sugnaa waa madaxdoodii amba tiscatu rahabin sagaal nin baa ku jiray oo rahbiga nafar baa inu ku fasiro marka magaaladana waa waa kooxo iska macruufa sagaalkaasoo yufsiduuna fasahaabiya fi lardi arlada fasahaabiya oo walaa yuslixuun arlada aan hagaajinin qaaluu waxay yidhaahdeen taqaasamuu kad taqaasamuu xaal ay isku dhaarsadeen billaahi alla ay isku dhaarsadeen waxay yidhaahdeen lanubayitanna waanu miri oo waanu miri doonnaa saalix iyo ahlahu markaa taqaasamo ficil maadi aanu laqdaynay amar baad ka dhigi karta way istadaafulaan way isu ekaadaan qaaluu waxay yidhaahdeen taqaasamuu ku dhaarta isku dhaarsada taqaasamuu isku dhaarsada billaahi alle isugu dhaarsada lanubayitanna inaynu miri oo aynu miri ku isaga iyo ahlahu uma dabadeed lanaquulanna waxaynu odhan oynu odhan liwalihi xigihiisa xigtadiisa waxaynu ku odhan dadka naftiisa lahaa liwalihi waxaynu ku odhan maa shahidnaa maanaan joogin mahlika ahlihi ehelkiisu halkay ku halaagsameen mahalika ahlihi ehelkiisu halkay ku halaagsameen maanaan joogin in laga baqanaya garanaysa maanaan joogin wainaa inaa la lasaadiquun koo sidaa ku run sheegi ayaanu nahay allah wuxuuhi waa makaro shirqool bay maleegeen dhagar wamakarnaa annana waanu shirqoolnay makraa shirqooli ilaahay baa ka subxaanau wa tacaala culimmada qaar baale gogi baa ku dhacay ku digayba walxaal baanu shirqoollay hum ayagu laa yashcuruun aanay baraynsanan makrii maaragtay makrigan yaliiqu billaahi subxaanahu wa xaaladan oo kale iطlaaqan ilaahay iguma banaano laakiin markuu madxi xambaarsan yahay ilaahay subxaanah watacaala wuu makraa waxaana shirqoon iyo dhakidda uu ku filayaa cidda mudatay weeye culamada qaar baa waxay leeyiin dad bay galeen habeennimo markaasu habeemarkaa waxay doonayeen muusasaba markay isagoo tukanaya inay dilaan dabadeeto aynu soo weerarkiisa ku nidhaahna bay yidhaahdeen dan welibaaba meeshu ku dhacday bay idhaahdaan ilaahay ku wuxuuna cadaynaya in duurkaba la wada halaagay a wada halaagan yihiin ma arkaysa kuwa wada halaagsanay wey markaasaanu halaagnay buu ilaahay leeyay ee fandur eeg nebigow kayfa kaana siday noqotay caaqibatu makrihim kayfa kaana siduu ahaaday caaqibatu makrihim shirqoolkooda xidribtiisa bal waxay ku gabagawada eego laya anna ay biannaa bas anna ay bianna damarnaa waanu baabiinay hum ayagii iyo wa qawmahum qoomkoodiiba ajmaciin marka markuu yidha halaaggaa ilaahay inuu yahay ayaa qariinadan qur'aanku ina kususa fatilka taasina majruuhdii waa la yaqaanaaye fatilka taasina buyuutuhum guryahoodii weeye waa kuwaa guryahoodii khaawiyatan xaal ay tahay sii maran khaaliya khaawiya amba xaalay tahay kii maran amba daadatay maxay ku daadatay bimaa dalamuu ay bidulmihim bisababi dulmihim ina fii daalika kaa ayuu ku sugan yahay fii daalika baa khabarkii inada oo muqadama u tahay laaaya cibro ayaa ku sugan baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa yay ugu sugan tahay liqawmin duun yaclamuun wax ogsoonoo wax garanaya ay ugu sugantay ba ilaahi subxana watacaala shaahidin maaha aadda cilmigale cilmigeeda ilaahay soo baqato unbaa badbaadaysa waanjaynaa waxaanu badbaadinay waanjaynaa waanu badbaadinay aladiina kuwii baanu badbaadinay aamanuu allan rumeeyey iimaan sharci aho yaqiini aho ikhtiyaari waa la rumeeyey oo kaanuu ahaaday yattaquun ay yattaquuna allaha kuwa ilaahay ka baqa subxaanahu watacaala kuwa ilaahay ka baqa ahaa ayaanu badbaadinabaa ilahay lehi subxaana waha cadada ilaahay iyo sunnihiisa ilaahay inuu awliyadiisana badbaadiyo cadowgiisana rabbi inuu baabiiyo laakiin muslimiinta maanta waxaan haya haasadan haysata waxa weeye markay ilaahay diintiisii ka tageen ayaa la kardaashaya gaalada kuwa ugu liitay ugu daciifsanaa ayaa maaragtay garaacaysa sababtuna waxa weeye waa ka tegidda ilaahay diintiisa ay ka tegeen ilaa ay diinta alle u noqdaanna abadan sheegalkaasi wuu soconaya rabbi wuxuu yidhi waluuba wadkur xus nebiyow oo sheeg luudaa nabiyullaahi lu waxba ilaahay bar id waagii bal qaala wuu yidhi liqowmihi wuu ku yidhi ata'tuuna ma waxaad la imanaysaa alfaaxisha kafoolxumada badan alfaaxisha waa markuu shaygu qudxi iyo foolxumadiisa ay caddaato kaaga darine duurkan wax uga horeeye oga radisadiddu may jirin inkaar qabaano waxay jibeeyeen sunno xun bay jibeeyeen duuna linaas oo faaxisha cadiima in ragga un ragga ku kaastoomo oo musiiba weeye maogtahay kuwan kufriyooda maqlo qawaaniintooda ayaaba reer yurub iyo maraykankaba qawaaniintooda waa gashahay inuu kunin iska guursado astaamaada maraykanka yimi igu lahaa shicaar baabay leeyihi maba qarsadaanba kuwan makhaaliinta ah kharbaaniinta qaar baa sheegaan le haxilan garan sheegaan labaare iska ilaal iska jamaa ka fogo ataatuuna ma waxaad ahaynaysaan alfaaxisha walxaal antum idinku tubsiruuna aada arkaysaan wax foolxun inay tahay xaal antum tubsiruun aada arkaysaan inay xun tahay a inakum idinku lata'tuuna ma waxaad waa iftaari istifaamtin a inakum idinku lata'tuuna ma waxaad u tegaysaa arijaala ragga waa ariij shahwa doonid salaadeeda yaad ugu tegaysaa min duuni nisaa'i haweenka sukadu war maragba way ku doonanaysaa dabe waxani maaragtay kaba darantahay sabkaay antum idinku qawman duuni daatihiin yajhaluun jaahilnima samaynaya jaahilnima ayaa koraysa laa tacrifuuna shayئan laa dabcan walaa sharcan arrintani dabciga wanaagsanna ma aqbali karayo sharciguna maba aqbali karayo siaas ilahay ugu sabaab doonaan waxay idhahdaan waynu arkay insha allah subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa